بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات سديتا إيا سديت إلى آيات بقول أفريتبا وسورة طهوة نبي الله موسى مركو بلنتي ألا تغي قبيلكي وهارون كغا تغي اسبدل بي السمايين وحيري ما إني عاري إذن كل عذاب دونتين محاد بلنتا وقبحدين قالوا وحيرين ما أخلفنا kama anaan bixin mawcidaka balantaadi bimilkina anaga awoodayada walaakin xumilnaa waxaana lagu soo xambaaray markaan masar ka imanayn awsaaran cunays oo min ziinati lqowmi qoladii xullidoodii ah faqadafnaaha waan tuuray fakadaalika sidaasoo alqasaamiriyu u tuuray markay kasoo badda kasoo soo tallaabeen baxruqurzum ay ka tallaabeen qolo caabudaysay u yimaadeen yaa muuse ajcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih marka ninka saamiri layidhaha halkaasuu tixidhacay berigaasi qalbigiisa ku beerantay fa akhraja markii godkii lagu goray dhalaashay akhraja lahum wuxuu u soo saaray cijlan dibi jasadan oo jidh ah oo dhiig iyo wax walba leh kaasoo lahu khuwaarun ci u sugnaatay kuuq buu leeyahay faqaaluu waxay isku yidhaaheen dhexdooda haadaa ilaahakum waa ilaahini wailaahu muusa waa muuse ilaah anasi wuu iloobay dayda buu ku maqan yahay allah wuxuu leeyahay afalaa yarawna miyaanay arag allaa yarjicu ilayhim inuuna u celinaynin qawlan wax hadala ah. walaa yamliku una u hananaynin lahum iyaga daran wax dhiba walaa nafcan wuxuu ninkii meeshii markii xulidii dhalaashay yusaamiri oo fikraddii watay meeshii watay yuu sameeyo gacantiibuu ku qoray nebi haaruun baa u yimid baa maxaad meeshan ka isla fikradu wataa dibi buu soo saaray jidhleh dhiig huwaa jasadku waa wax jidhleh markaasay isku yidhahan waa ilaahiinii iyo ilaahay muuse waaba ilowsan yahay marka caqlixumadooda mayaanay arag inuuna hadalna u dallacayn waxna u haran karayn marka dibigaa way ku dulxadreeyeen markii dibigii meesha uu kuuq yidhaah isaa u foorarsanaya markuu kuuq yidhaahna kor u toosayaan raqas baa la yidhaah imaamu shaafici markuu ciraaq tagay yuu xadrada ku arkay xadrada wuxuu yidhi markuu tagay wala waxaan ku arko taxdiir la yidhaah aan cidaaq ku arkay balaa loo ogaado wuxuu noqon doono nin alimaamu dursuusi la yidhaahna waa la weydiiyo bal waxaa la yidhi dadka jamaacada ay isu yimaada intay hareerayaan raqaska sameeya isloola jedbooda bal ka waran ma loo tegi karaa diinta islaamku waa kitaabka qur-aanka iyo sunada waa baail buu loomana tegi karo waa xadrada lafteeda ninkii eh, xaaji yusuf xaylo eleeye oo anagoo yaryar ninkii la dhihi jiray waa wahaabi gobolladan kolley joognay yaan xamar dhowri iyo siddeetankii jirdiinada ali cali suufi yaan weydiiyo waxaan ii isagu inay cilmi kororsi iga tahay wuu garanay waxaa hi sheekh maxaad isaga daysay baan ku idhi adigoo soomaali dhex jooga wuxuu yidhi toddoba iyo toban kitaab oo tafsiira markaan ku arkay inay daacadii muuse saamiri tahay yaan iska daayay buuli anigu toddobiyo tobankaa sheekh arkay toban ka mid a aniga laftayda waa arkay waxaan sheekha haddana weydiiyey awliyada baryadeeda maxaa isaga daysay wuxuu markaan qur arkay inuuna cid kale awood u ogolayn alla mooye iska dahay marka waa xadrada lafteeda wey waxaan uu sameeyey intay hareereeyaan y markuu dibigu xuux yidhaaba iyaguna xuux laleeyihin marna foorarsan marna sidaa ay noqonayaan waa xadrada lafteeda alimaamu shaaficina wuu ka degay raximahullah inagu hadda shaaficiyaan sheegana waana xadraynaa khudbadahan la dhishi iyo waxaan alimaamu shaafici madhabtiisa ka mid ma aha akhraja wuu u soo saaray lahum iyagii cijlan dibi jasadan oo jidh ah dibigaasoo lahum sugnaaday khuwaarun ci faqaaluu waxay dhaheen haadaa kanu ilaahukum ilaahinii weeye wa ilaah muusa wey fanasiya muuse wuu iloobay allah wuxuu leeyahay way caqli xun yihiino afalaa yaroona miyaanay arag allaa inuuna usoo celina qawlan wax hadalaba inuuna walaa ymliku lahum una uhananaynin daran wax dhib ah una ka dafcin karayn walaa nafcan walaqad qaala lahum haaruun markay dibigaa caabudeen qaala lahum haaruunu wuxuu ku yidhi min qabl hor wuxuu u yidhi yaa qawmi tolkayo inamaa futintum waa laidin fidneeye bihi dibiganaa laidinku fidyeene waina rabbakum rabbigiina arraxmaan weeye ee fatabicunii isoo raaca waadiicuu qaaluu waxay yidhahdeen lan nabraxa faaruqi mayno caleyhi dibiga dushiisa caakifiina kuwa dul fadhfadhiya xataa yarjica ilaynaa ilaa uu noo soo noqdo muusa muuse ilaa uu noo soo noqdo iska dul fadhiyayna haaruun wuxuu ku yidhi horay buu u waaniyo war waad fidnaysan tihiin rabbigiinu waa raxmaane aniga isoo raaco nima yaho iyeela waxay idhi inta muuse imanayo dibigaan baanu sii dul joogiyo dee bal inuu caabudo iyo bal wuxuuna yidhaahdo ka warsugi bay waa ilaahay muuse baa lagu yidhi marka inta muuse imanaya kan baan iska sii dulfadhii bay yidhaahdeen walaqad qaala lahum haaruun haaruun wuxuu ku yidhi min qabl hor wuxuu ku yidhi yaa qawmi tolkayow inamaa futintum waa laydin bihi dibigan waina rabbakum rabbigiina arraxmaan weye ee aniga isoo raaca oo waadicuu amrii amarkayga yeelo taladayda yeela qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa faaruqi mayno caakifiina kuwa dul fadhfadhiya calayhi dibigan xataa yarjica ilaynaa ilaa uu noo soo noqdo muuse muuse noo soo noqdo marka nabiylahi muuse waa kii layidhi walqad fatanaa qawmaka min bacdika waan fidnayna baa layidhi markaa aada buu u cadhooday wuu yaabay maliku jibriil baa intuu meel hore geeyey yaa tawreed loo soo qoray isagoo tawreed wata hamhamadii markuu maqlay xamtii markuu maqlay haadaa sawt lfitna marka alwaaxdii markii dambe waa la soo qaaday intii qiimaha lahayn marka muuse wuu yimid markaa qaala muuse wuxuu uhi yaa haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id ra-aytahu markaad aragtay dalluu inay lumeen allaa tatabicanii an tatabicanii inaad soo raacdo laadu waa ziyaado afa casayta ma waxaad caasiday amrii amarkayga miyaad caasiday wixii aan ku idhi dadkaasu yani fasaadin aan ku idhi miyaad caasiday maxaad ii soo raaci weydo xaaladooda iiga warrami weyday markaad aragtay qaal wuxu yabna umma ina hooyo laa taakhud bilihyati garhkayga ha qabanin walaa birasii madaxaygana ha iqabanin inii anigu khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad tidhaahdo faraqta waad kala geysa beyna banii israa'iila oo dee qaar baa iraaci lahaa haddaan anu iskaga tago qaar baa iraaci lahaa ama haddaan kuwan kala waaniyo dagaal baa meesha ka dhici lahaa waxaan ka yaabay inaad tidhaa bani israiil baa walam tarqub qawli hadalkaygiina ma aadan danaynin walam tarqub qawlidu halkaa hore ku catoonta inaad tidhaahdo reer bani israaiil baad kala geyso anigoo muuse hadalkaygii dankamaadan gelin wuxuu yidhi markuu yimid waakhada biraas akhiihi yajuruhu ileyh gadhii labadaama isu qabtay halkaa iyo halkaa isu qabtay qaala bna umma ina alqawma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii falaa tushmit biy alacdaabu ina hooyo qoladana wayba idili gaadheen buui haigaga farxin cadowgayga haka farxin buui marka aabiyi hooyaba way wadaageen xagga hooyada naxariista badan hooyadu dadka isku hooyadii way isu naxariis badan yihiin qaala wuxuu hi ya haaruuna haaruun maxaa kuu diiday id markaad aragtay dalluu inay lumeen allaa tatabicanii inaad isoo raacdo ood daba timaad maxaa kuu diiday ood xaaladda iga warbixiso afa casayta amri maamarkaygiibaad caasidayo qoladan si fiican usii maamul aan ku idhi miyaadan hadalkaa danayn qaala wuxuu uhi yabna umma ina hooyo laa takhud ha qabanin bilixati gadhkayga ha qabanin walaa birasi madaxana hay qabanin inii anigu khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad tidhahdo faraqta waad kala geysay bayna bani israaiil oo dee dad iraaca waan heli lahaa oo gooni aan isaga baxne dagaal baa dhici lahaa walam tarqu ma aadan danaynin qiimo ma aadan u yeelin qawli qowlkayga inaad taa tirahan ka yaab bas wuu daayeyo wuu duceeye wuxuu yidhi ilaahu anigii walaalkayba khayr nasiib wey saamiri buu marka u noqday qaala wuxuu yidhi fama khadbuka xaaladaadu waa maxay yaa saamiriyo adugu xaaladan iyo waxaanaad samaysay xaggeed ka keentay bal ka sheekee waxa aad xaaladan meeshaaad ka abaabushay qaal wuxuu yidhi basurtu waan arkay bimaa lam yabsuruu bihi waxayna arag baan arkay faqabadtu waan soo cantoobay qabdatan cantoob min ahari farasi rasuuli rasuulka faraskiisa raadkiisii fanabatuhaa xulidii baan ku dhex tuuray wakadaalika sidaasay sawaladii ii qurxisay nafsii naftay sidaasay ii qurxisay meeshuu ka abaabulay saamiri wuxuu yidhi malaku jibriil faraskii uu fuushanaa iyo wuxuu arkay muuse saamiri raadka farasku meeshuu dhigo inuu wax dhaqdhaqaaq ka jiro wuxuu saa u taabtaba markaa intuu soo cantoobay yuu ashyaa fara badan ku dayay ashyaadii oo dhaqdhaqaaqi bay arkeen marka markii xulidii aan iska dhigna la yidhi yuu isaguna cantoobada intuu soo qaaday sidii wax xulligii ku tuuray oo kale yuu ku tuuray dibigana ka soo baxay markaa aniga intaasaan arkay buui waa kaynu lahayn hooyadii markii de caruurta la gowracayey iyo hooyadii buuraha geysay malaku jibriil yaa koriyey oo farihiisuu malab ka nuugi jiray waa qisa hadda ma aha xadiis markaa sidaasoo jibriilna waayo aragnimu sidaa ugu ahaa baa lay maa war xaaladaada bal ka waran saamiriyow qaala wuxu basurtu waxaan arkay bima shay lam yabsuruu bihi ayna aray oo raadkan waxay ciiddaasi taabatay inuu dhaqdhaqaaq baan anugu arkay faqabadtu waan soo cantoobay qablatan cantoobo min ahari farasi rasuuli rasuulka faraskiisa raadkiisii fanabatuhaa xullidii baan ku dhex wakadalika sidaasay sawalat lii nafsii naftaydu ii qurxisay qaala wuxuu yihi wuu xukumay marka fadhab tag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha an taquula inaad ti laamisaasa istaabasha ma jirto waina laka waxaa kuu sugnaaday mawcidan ballan lan tukhlafahu aan lagu daba marinaynin oon ku seegaynin wandur eeg bal ilaa ilaahika ilaahaagii alladii ilaahigii dalta aad ahayd caleyhi dushiisa caakifan kii dulkuududa lanuxariqanahu waa gubayna uma lanasifanahu waa burburinana waa ku buubinana ilymi bada nasfan ku buubin bu wuxuui orotag bui waxaa lagu xukumay intaad nooshahay lamisaas dadka taabashadiisaa dhibi gacantii uu ku sameeyey dibiga y hadduu dadka ku taabto wuu qandhan isagii ruuxa taabtaaba khalaf xawayaanka iyo dibaduu u baxay lamisaas inasaaban cagu wax ka day kadaalika qofka bidciga ah iyo qofka dalaalkaa saasoo kale muuse saasuu ku xukumay qaala muuse wuxuu ihi fadhabtag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha an taquula inaad ti laa misaasa istaabasha ma jirto ma jirto wuu carari waina laka waxaa kuu sugnaa mawcidan ballan lan tukhlafahu aan lagu daba marinayn oo lagu seejinayn wandur baleeg ilaa ilaahika ilaahaagii alladii ilaahigii dalta aad ahaatay caleyhi dushiisa cakifankii dul fadhiya lanuxariqan inta dubbe loo qaatay yaa la burburiyey markaasaa la gubay kadibna lanuxariqanahu waa gubaynaa uma lanasifanahu waxaan ku buubinaynaa isagoo budo ah filyami badda nason ku buubin buubinta soo mataqaani dabayshaa la raacinaya dadkiiow inamaa ilaahakum ilaahinu allah wey e ma aha dibigan ma alihi laa ilaaha ilaah una jiri ilaa isaga mooyaane wasica kula shayn shay walba wuu u waasac noqday alle cilman xagga cilmi waxaa weeye reer banu qiyaasta labiyo toban kun yaan caabudin dibiga oo haaruun raacday intii dibiga caabuday waqtuluu anfusakum baa layidhi suuratu baqara waa toobadoodii waxay noqotay idinku islaaya seef bay isu daruurina way dul joog ayna isu arag oo qaraabadii wixii isu arag markaasay gamta isu joogsadeen kii aan dibiga caabudayna wax dilayaay waa mujaahid kan dilayna waa waa shahiid wey toobadoodii saaseen tuubuu ilaa baarikum faqtuluu anfusakum baa inamaa ilaahakum ilaahiinu allah wey aladii allah weye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda uuna jiri ilaa huwa isaga mooyaane wasica wuu u waasac noqday alla kula shayin cilman xagga cilman shay walba allah baa og subxaana wa tacaala kadaalika sidaa aan kaaga qisoonay nabiyullaahi maxamedow qisadii muuse iyo fircoon yaanu nuqusu uga qisoonaynaa caleyka dushaada min ambaai ma qad sabaqa wixii horeeyey wararkoodii waqad miladunaa xagga yaga dikran waxyi baan siinay waa qur-aan sida aan muuse iyo fircoon qisadoodii kaaga qisoonay yaan ummadihii hore oo dhanna kaaga qisoonaynaa buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka inta magacooda ina soo gaadhay ambiyada shan iyo labaatan yaa magacooda ina soo gaadhay shan iyo labaatan waxaa la yidhi ambiyadu waa boqol iyo afar iyo labaatanku riwaayaasaa dhigaysa rusushu waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyo shanta ulilcasmiga kamida marka sidan lagaaga qisooday yaa kuwii hore lagaaga qisoon baa leeyahay kadalika kamaa qasasnaa calayka qisata muusa wa fircoon yaanu naqusu calayka kaaga qisoon min ambaai maa qad sabaqa wixii horreeyey wararkoodii waqad aataynaaka waan ku siinay min ladinaa xagga yaga dikran waxyi man acrada waxyigaasi waa qur man acrada qofkii ka jeedsada canhu qur oo beeniye oo ku camalfali waaya fa inahu qofkaasi yaxmiluhu xambaari yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa wisran dembi iyo colays buu xambaari khaalidiina way ku waari fiihi dembigaasay ku waari dembigay ku waari waxaa looga jeedaa dembiga wixii ka sababoobay oo cadaabkay ku waari wasaaa wuu xumaaday xambaarkaasi lahum iyaga yowma alqiyaamati ximlan xambaar ahaan waxaa weeye icraabta haddeeda ku leexan maynaysaada faacilkeedu waa damiir go-an oo ximlan taasaa yuu u waa damaairta waxa ka dambeeya u noqota adamiiru yarjicu ilaa bacdahu waa ilaa lix meelood wey marka waxba taa iska dhaaf dhalinyaradan baraarujinayna oon leenahay bal naxmada ha u dadaaleen man acrada qofkii ka jeedsada canhu qur-aanka ku camalfali waaya rumayn waaya fa inahu qofkaasi yaxmilu wuu xambaari yowma alqiyaamati wisran dembi culus buu xambaari khaalidiina way ku waari fiihi dembiga yani cadaabkii ku waari dembiga ka sababoobay wasaa wuu xumaaday huwa xamligaasi lahum iyagu uxumaaday yomximlan xambaar ahaan yowma maalin weeye yoomkaasi yunfaku la fi suuri suurka la afuufi wanaxshuru lmujrimiina dembiilayaashana waan shirinaynaa yowmaidin maalintaas zurqan iyagoo indha cagaaran yatakhaafatuuna way qarsanayaan hoos ahaan baynahum dhexdooda oo maxay dhihi in labistum maa labistum ma idaaniga ilaa cashran markii suurka la afuufo ee lasoo shiriye dambiilayaasha yadhihii hoosahaan bay isu dhihi toban cishun baaba nagaan waa bayna nafkataynkii bimatal afartan sano iyo wax saas yaa nafkatu sacqi nafkatu lbacsi u dhexeeya marka muddadaasa gaalada cadaabka laga yar joojin baa layidhi siay cadaabka weyn u dhadhamayaan oy u gartaan waxa ka maqan u gartaan markii lasoo bixiyo iyo hoosahaan isu dhihi baa layidhi toban maalmood bay nagaan wa waxay ka wadaan dee xuja inaguma qumin xuja inaguma qumin toban maalmood fursad ma maynaa helin yoma maalin weeye maalintaasi yunfaqu lafuufu fi suuri suurku waa buun buunkoo kale marka nabigu waa ka yidhi seen u seexan ama u welbahaar la isagoo buunka afka lagu haysa u foorsaday israafiil baa afuufaya wanaxshurulmujrimiina dembiilayaashana waanu shirin yowmaydin maalintaa zuurqan iyagoo indha cagaaran carabtu indhaha cagaaran wayla yaxuntaha waa way baasaysaa waa qumay bay yidhaha ninka indhaha cagaaran wey takhaafatuuna hoos bay u dhigi baynahum dhexdooda oo maxay dhihi ilabisuma labisumaydanagaan ilaa cashar toban mooye alla wuxuu leeyahay naxnu anaga aclamuun bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin id wakti yaquulu leeyahy amsaluhum kii u caqli badnaa u sharaf badnaa dariiqatan xagga dhaqanka iyo caqliga ilabisuma idanagaan ilaa yowman maalin mooye kii ugu caqli badnaa ugu fikra fiicnaa hal maalin baynu nagaana buu leeyahy kuwii hore malihii markii qolo toban baynu nigaanay qolo ninkii ugu qiimo badnaa saasuu yidhi naxnu annaga og bimaa yaquuluuna waxay leeyihiin id waqti yaquulu uu yidhi amsaluhum ninkii ugu qiimo badnaa dariiqatan xagga caqliga in labistu maa labistu maa idaa nigaanay ilaa yowman maalin mooye waxay ku weydiiyey nabiyulaahi maxamed oo caniljibaali buuraha faqul waxaa tidaa yansifuhaa wuu burburin alle rabi rabbigay nasfan burburin fayadaruha wuxuu ka ahaysiin yani makaankeeda yadaru makaanaha makaankii buuruhu ku yaaleen wuxuu ka ahaysiin qaacan banaan safsafan oo siman laa taraa ku arki maysid fiiha ardada dhexda ciwajan meel godan walaa amtan meel sare oo taagan oo buurana ku arki maysid waxaa la weydiiyey nabiga buuraha markii qiyaamaha la tago xaggee gurihii aadayaan intuu alla fujiyo dhulkii banaan ka dhigo meel hoosu gadina ma jirto meel kor taagan ma jirto waa siman yahay dhulkii yasaluunika waxay ku weydiin can iljibaali buurihi faqul waxaad ku tiraa yansifuha wuu burburin rabbi rabbigay nasfan burburin fayadaruhaa wuxuu ka aysiin yacni yadaru maqaamaha meesheedii wuxuu ka aysiin qaacan banaan safsafan oo siman oo sibsiba laa taraa ku arki maysi fiiha ardada dhexdeeda ciwajan meel godan walaa amtan meel taagana ku arki maysi yowmaydin maalintaa iyada ah yatabicuuna waxay raaci kii dhawaaqayay laa ciwaja ka leexasho low canhu ay ka leexdaan ma jirto isagaan bay dabageli wakhashacat ilaswaatu cod oo dhani hoos buu u dhici u khushuuci liraxmaani allaha raxmaana falaa tasmacu maqli maysa ilaa hamsan hamham mooyaane wax kale maqli mayso xusuusu mooye wax kale maqli maysa maalintaa iyada cajiib wey somayna diidin daacigii xaqa ahaa maalintaa marka loo dhawaaqo ee suurka la afuufo dhawaaqa unbay dhahaan maxsharka ilaa laisugu dhawaaqay hala yimaadooy halka maxsharka bartamihiisu waa bariga dhexe meeshan ardu falastiin waa bartamaha maxsharka meeshaasay noqon doontaa dhawaaqa la dhawaaqaye ha laisu yimaada laleeyahay yay raaci nin meel kale u leexan karaa ma jiro sawd oo dhanin hoos khushuucda waxaa la yidhaha waxa saa isu miskiin hoos u dhaca ilaa hamsan hamsigu waa shuxshux mooye wax kale maqli maysa hamhamham baad maqli hamham baad taas maqli yowmaydin maalintaa yadabu adduunka way diideen yatabicuuna waxay raaci addaaciya ka dhawaaqeen ma diidi karaan maalintaa laa ciwaja ka leexasho lahu canhu laga leexdaana ma jirto xuruuftii jaar way iska kala naaib noqotaa wakhashacat ilaswaatu sawdiyaalkii way khushuuceen hoos bay u dhaceen liraxmaani allah raxmaana dartii iyo haybadda iyo cabsida meesha taal falaa tasmacu maqmaysin ilaa hamsan hamham iyo shuxshux mooyaane shafaacadu ergeyntu anfici mayso ilaa man mooye adina lahu raxmaanu alla raxmaane uu idnay in loo shafaaco qaado oo waradiya uu ka raalli noqdo lahu ninkaa qowlan qowl ahaan uu ka raalli noqdo maalintaas shafaaca ma jirto qofka loo shafaaco qaadi in alle uu u idnayo ha loo shafaaco qaada qofka shafaaco loo shafaaco qaada haddana qowl ahaan raalliga noqdo ehlu tawxiid yahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ashafaacatu lcudmaa waa gooni shafaacada weyn ee nabiga adduunkao dhan khalqigoo dhan baa loo shafaaco qaaday oo markii nebi aadam loo tago noo ergey la yidhaahdo nuux loo tago oo ibraahim loo tago oo mid waliba yidhahdo meesha yaa nabiyullahi maxamed loo tegey noo ergey baa laleeyahay markaasuu nabigu sujuud dhici wuxuu yidhi nabigu adkaan aana hadda haynin yaa la igu qul tusmac war waa lagu maqlaya toos baa la dhihi buu ishfac tusmac markaasuu nabigu ergeyno waa taas waa shafaacat alcudma maqaamkii maxmuudka ahaa shafaacada gaarka ee ummadiisa u shafaaca qaadi ciiddaasay ka badan tahay waxaa weeye markii shafaacada nabiga loo idno dadka naarta u waajibtee naarta galay ama naarta u waajibtee weli gelin wuxuu yidhi nabigu qayb aan xisaab lahayn baan ka qaadi oon wadi miqaala daratin min aliimaani ka soo bixiya naarta misqaal badhkii qofku ku jira ka soo bixiya wax lagu wada in yar oo iimaan qofkii laga helay naarta waa laga soo saari way marka shafaacada waxaan ka wadnaa adduunka shafiic lama samaysan karo shafiicadu shardi bay leedahay in qiyaama horta la taagan yahay wey mawduceedu waa halkaa qofka shafaaco qaadi waa in la idno oo la yidhaahdo war shafaaco qaad ka loo shafaaco qaadina waa in laga raali noqo waa intaa keliya shafaacadu weliga adduunkaa shafiic samaysan ha isku dhihin yowmaidin maalintaa laa tanfacu shafaacatu shafaaca anfici mayso ilaa man adina lahu qofuu alla idnay mooye ilaa man adina lahu raxmaan allah raxmaan qofkuu idnay oo qaad yidhi mooye ilaa man adina lahu qofkuu raxmaan u in loo shafaaco qaado oo waradiyo lahu raadi qowlan yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim dadka waxa ka horeeya qiyaamada ah imaa khalfahum waxa ka dambeeya adduunka ay soo dhaafeen walaa yuxiiduuna kuma koobi karaan bihi alle cilman cilmi ahaan alle sifadiisa iyo qudradiisa iyo maamulkiisa waxay ka garan karaan male in yar oo nabiga lainoogu soo dhiibay yaa lainoo sheegay cilmiga alle cid alla koobi karta cilmigiisa iyo alla toona ma jirta waay yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxii ka horeeya oo hortooda aho qiyaamada ah waa khalfahum wixii ka dambeeya walaa yuxiiduuna ma koobi karaan khalqigu bihi alle cilman cilmi kuma koobi karaan oo cilmiga alle uu leeyahay in yarna kama oga wixii la inoo sheegay mooyaan wacanat ilwujuuhu wejiyaalkii way khushuuceen lilxayi alla xaya alqayuumi ee qayuuma waqad qaaba waxaa hoogay man xamala qofkii xambaaray dulman oo shirki maalintaa la yimid baa hoogay wacanat wejiga waxaa laga wadaa dadkaa la sheegay wejigaa laga cabir waxbinta ugu sharba dadkaa la sheegay alxayu allaha nool alqayuumu alqayuumtaa macnaheeda waxa wey wuxuu alla u qumay culimada qaar waay naftiisiibuu u qumay oo dee waa qayuumo ciduma abuurin qaal waxay leeyihin sida ugu fiican qayuum maamulka khalqiga yuu alla u qumay oo u taagan yahay maamulka khalqigaoo dhan iyo khalqigan uu abuuray oo dhan marka waxaa ogay maalintaa ninkii dulmi meeshaa la yimid shirki la yimaad dulmigu qur inta badan shirkiga weyn maalintaa ninkii shirki la yimaad all kaasaa hogaal wacanat ilwujuuhu wejiyaalkii waa dadkii way khushuuceen lilxayi allaha xaya alqayuumi ee u qumay maamulka waqad kaaba waxaa hoogay man xamala qofkii xambaari dulma inaga iska ilaaliya shirkiga waa inaynu shirkiga baranaa waman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati bad asaalixaat saalixaadka qeyb ka mid ah, ila lama wada samayn kare waa wana muminun muminuu yahay falaa yakhaafu ka cabsan maayo ulman ulmi ka cabsan maayo wax uu isagu leeyahay laga dilaali maayo walaa hadman waa isla ninkii naqsina ka baqi maayo laga nuqsaamiyo culays ka baqi maayo in wuxuuna dembi unaan hayn dusha laga saaro iyo in khayrkii uu leeyahay laga qaado labadaa midna ka baqi maayo marka min asaalixaata minta tabciidiya la yidhaahyo waa mumin hadduuna mumin ahayn camalka saalix u sameeye waxba u tari maayo gaaladu saalix ay adduunka ku sameeyaan ee sadaqada iyo samafalka adduunkay ku nafciyayaan oo wax tari muminiintu adduunkana way ku nafci aakhirana waa laga camal marin wey waman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati camal wanaagsan waawana muminun muminu yahay falaa yakhaafu ka baqi maayo dulman dulmi wax laga nuqsaamiyo walaa hadman culays la dul saarana ka baqi maayo sidaa aada aragto yaanu anzalnaahu qur-aanka usoo dejinay qur'aanan qur'aan carabiyan oo carabi ah wasarafnaa waan cadaynay fiihi dhexdiisa min alwaciidi waciidkii waa goodi baa layidhaha af soomaaliya waa goodi ama hanjabaad yaa la yidhaahdaa lacalahum si ay u baqaan yaa hanjabaadii loogu cadeeyey ow yuxdisu lahum uu qur-aanku ugu soo darisiiye dikran waantoon allah wuxuu leeyahay sidaa lagugu dul aqriyayo yaanu qur-aankii usoo dejinay isagoo carabi ah nabi walba luqadii qoomkiisa lagu soo dejiya kadalika sidaasaan anzalnaahu u dejinay qur'aanan qur'aan carabiyan oo carabi ah wasarafnaa waan cadaynay fiihi qur-aanka min alwaciidi lacallahum yattaquuna si ay allahooda uga baqaan ow yuxdisu uu qur-aanku usoo darisiiye lahum iyaga diran waxyoon fatacaala allah allaabaa sareeya almeliku ee maamulaha ahaa alxaqu ee xaqa ahaa walaa tacjal ha ku degdegin bilqur'aani qur-aanka min qabli an yuqdaa inta la dhammayn ka hor ilayka xaggaaga waxyu waxygeysa waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayu zidnii ii ziyaadi cilman aayaddu waxay tilmaamaysaa nabiylahi maxamed qur-aanka dee wax ka taroon wey markaa markii waxyiga lagu soo dejiyo yuu intaan melkujibdhamaynin buu ka daba aqri suuna uga baxsanin yuu ka daba aqri laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi annagaa qalbigaa ku ururinayna wa qur'aanahu carabkaana ka aqsiina uma inacaliba annaga ku sharxayna usug baa lel waa kale sug ilaa uu dhammeeyo maliku jibriil waxba kaa baxsan maayaane sugoo dhegeysa wey marka sidaasoo kale qur-aanka markii ruux aqriyayo waa inaad dhegeysataa fatacaala allah allah baa sareeya almeliku ee isagu waxlahaaya maamulka ahaa alxaqu ee xaqa ahaa walaa tacjal ha ku degdegin biqur'aani biqiraa'ati lqur'aani qur'aanka aqrintiisa min qabli an yuqdaa inta la dhammaynayo ka hor ileyka xaggaaga waxyu waxygiisa waqul waxaa tidhaa rabbi rabbiga zidnii cilman ii ziyaadi waa inagana saasaa laynaga rabaayo qofna yuuna isu malaynin inuu cilmi badan yahay yaanu isu malaynin qofna cilmi inuu waxun kaa maqan yahay ogow cilmi fara badani kaa maqan yahay xasanulbasri wuxuu yidhi alcilmu laysa bikasrati riwaaya laakiin nuuran yadachu llahu fii qalbi man yashaa marka cilmigu waa wax ilaahay qalbiga nuur geliyey wey laakiin ha isdhihin anigu caalim baanahay weligaa ha isdhihin wey alla subxana wataala